bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam qaala almualifu raximah llah alxadiidu asaadis walcishruun can jaabir bni cabdillaah radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wcalaa aalihi wasalam ucطiitu khamsan lam yucطahuna axadu min alanbiyaa'i qablii nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alayh wala ali wasalam ucطiitu khamsan waxaa laysiiyey shan shay lam yucطahunna shantaas oo aan la siinin axadun qof min alambiyaa'i qablii oo ambiyadii iga horreyday ka mid ah oo anigu aan la gaarahay nusirtu waxaa la igu gargaaray birucbi cabsi iyo argagax cadowgu inay iga argagaxaan masiirata shahrin meel bil loo socdo marka aan u jiro wa jucilat liya alardu aniga dhulka waxaa la iga dhigay kulluhaa gebi ahaanteed masjidan meel lagu tukado wa tahuuran iyo mid lagu weyse qaato mid lagu tahaaro qaato fa ayumaa rajulin min ummatii ummaddeeda qofkii ka mid ahoo rajul hadda waxaa laga wadaa qof ama ninaada ama qof dumara ha ahaado fa ayumaa rajulin qofkii min ummati ummadeyda ka midoo adrakathu salaa salaaddu ay soo haleesho waqtigii salaadda uu u galo falyusalli ha tukado ilaan masjid uu ku tukadana wuu haystaa waxuu ku dahaaro qaatana wuu haystaa wa uxillat liya alqhanaa'imu qhaniimooyinkana waa la xalaaleeyey walam taxila khanaa'imtu xalaal uma ahayn liaxadin qabli liaxadin qablii qofiga iga horeeyey oo xalaal u ahayd ma jirin wa ucdiitu shafaaca shafaacadana waa la isiiyey wa kaana anabiyu nebi kasta wuxuu ahaa yubcadu in loo diro ilaa qowmihi tolkiisa khaasatan si gaar ah wa bucidtu ila annaasi caamatan laakiin dadka si guud ahaaneed ayaa la iigu soo diray muttafaqun calayh darsigii shalay aan soo marnay aljumlaةu الthaalitثa wa hiya اlأulىa fi hada اlxadiiث waa sidaas shalay waxaan u akrinay wa hiya alأwlىa fi hada اlxadiiث marka sawaabkeedu wuxuu yahay aljumlaةu الthaalitثa jumlada saddexaad wa hiya اlأulىa waa jumlada ugu horeysa fi hada اlxadiiث xadiidkan saddex jumlaa ku jirta soo muusan dhigin jumlada saddexaad waa saluu kamaa ra'aytumuunii usalii fudila nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigeena muxameda waa la fadilay bifadaa'ila kahiira fadaa'il badan faaqa biha jamiica alambiyaa fadaaishaasoo ambiyadii isaga ka horeysay uu uga sara maray fa kullu khaslatin xamiida arrin kasta oo fiican tarjicu ila alculuumi annaafica oo u laaban ee culuumta waxtarka leh walmacaarif asaxiixa iyo aqoonta saxda ah waalcamalu saalix iyo camalka saalixa ah falinabiyina sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam minha aclaaha culumtaas waxtarka leh iyo macaarifta saxiixa iyo camalkaa saalixa ah dhammaantood khaslo kastoo xamiida oo ka mid ah nabigeenna minhaa waxaa uga sugnaaday khisaashaas aclaaha midda ugu sarreysa wuxuu leeyahay khaslo kasta oo fiican oo saddexdan lasoo sheegay u laabane nabigu midda ugu sarraysa ayuu ka leeyahay wa afdaluhaa midda ugu fadli badan ayuu ka leeyahay wa akmaluhaa ugu dhammaystirnaanta badan walihaadaa saa darteed walihaadaa saa darteed lamaa dakara allahu acyaana alambiyaai alkiraam allah marka uu sheegay ambiyadii sharafta lahaa ashkhaastoodii qaala linabiyi wuxuu ku yidhi ulaa'ika aladiina hada allaah kuwaas waa kuwii allaah uu hanuuniyaye fa bihudaahum hanuunkooda iqtadih ku dayo wa hudaahum huwa maa kaanuu calayhi min alfadaa'il hanuunkooduna waa waxay ku sugnaayeen oo fadaa'il aldaahira waalbaatina waqad tamama sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam maa umira bihi nabiga wixii la amray waa tamimayo wuu ku dayday wafaaqa jamiica alkhalqi makhluuqaadka oo dhanna waa ka sara maray wakadalika khasa allaahu nabiyanaa sidaasi la mid ah allah nebigeenna wuxuu ku gaar yeelay bikhasaa'isa waxyaabo uu la gaaryahayo lam yushaariku fiiha axadu min alambiyaa ambiyada axad ka mida uusan kala qeyb gelin minhaa waxaa ka mid ah haadihi alkhamsu shantan alatii caadat ilaa ummatii oo ummadiisa ula soo laabatay bikulli khayrin wa barakatin wa nafcin ixdaahaa shantaas mid ka mida waxay tahay annahu nusira in loogu gargaaray birucbi masiirata shahrin wa haadaa nasrun rabbaaniyun waa gargaar xagga rabbi ka yimid wa jundun min asamaa iyo ciidan allah xaggiisa ka ahaaday yuciinu allaahu bihi rasuulahu oo allaah uu ugu kaalmeeyo rasuulkiisa wa ummatahu ummadiisa almutabiciina lihadyihi ee hanuunkiisa raacay famataa kaana caduwuhu canhu masaafata shahrin cadowgiisu meel bil loo socdo markuu u jiro fa aqalu iyo wax ka yar fa innahu marcuubun minhu nabigu waa mid laga argagaxo waidaa araada allahu nasra axadin allah haddii uu doono axad inuu u hiiliyo alqaa fii quluubi acdaa'ihi rucba cadowga qofkaas ka soo horjeeda qalbigooda argagax baa lagu ridaa qaala tacaala sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba kuwa gaaloobay quluubtooda waxaan ku ridi doonaa argagax bimaa ashrakuu shirkiga ay sameeyeen darteed bimaa ashrakuu billaah allah inay la wadaajiyeen darteed maa lam yunazil bihi sulطaana wax ilaahay xujo uusan usoo dejin wa alqaa fii quluubi lmu'miniina min alquwati waathabaat allah dadka mu'miniinta quluubtooda wuxuu ku riday awood iyo sugnaansho xaggeeda iyo wasakiina watuma'niina iyo deganaansho iyo xasilooni xaggeeda maa huwa acdamu asbaabi nasri shay ah guusha asbaabta keenta kuwa ugu waaweyn fallahu tacaalaa wacada nabiyanaa wa ummatahu allah wuxuu u ballan qaaday nebigeenna iyo ummadiisa binasri alcadiim wa an yuciinahum iyo inuu u kaalmeeyo biasbaabin asbaab arshadahum ilayhaa oo uu u tilmaamay oo uu ku hanuuniyey kalijtimaaci inay isu yimaadaan wali'tilaaf inay isu soo dunmaan waasabri inay adkaystaan walisticdaad inay u diyaargaroobaan lilacdaa bikulli mustataac wax kastoo ay awoodaan min alquwati ilaa kayri daalika wixii intaa soo raaca min alirshaadaati alxakiima oo tilmaamo iyo toosin xikmad le ah wa saacadahum wuxuuna ku taageeray bi hada annasri waqad facala tabaaraka wa tacaala allah wuu sameeyey kamaa huwa macruufun min xaali nabiyina sida la og yahay lagana yaqaano nabigeenna xaalkiisa waalmutabiciina lahu inta raacday min khulafaa'i araashidiin oo khulafaa raashidiintii ah iyo walmuluuka saalixiin boqoradii fiicfiicnaa oo ugu horreeyey mucaawiya ibnu abi sufyaan ballantii ilaahay uu qaaday waa u fuliyey oo cadowgooda bil meel loo socdo markay u jiraan ayuu ka argagixi jiray tama lahum min annasri ayaga waxaa u suuro galay gargaarka xaggiisa iyo walcizi qalabada alcadiim fii asraci waqtin waqti kan ugu dhaqsi badan maa lam yatima ligayrihim waxaan u suuro gelin cidaan ayaga ahayn athaaniya jumlada labaad qowluhu wajucilat liya alardu kuluhaa masjida watahuura waxaqaqa dalika nabigu waa xaqiijiyey biqowlihi faaynamaa adrakta faaynamaa adrakat axada min ummati salaatu faaynamaa meeshii adrakat ay soo gaarto axada min ummati asalaatu salaadu ay ku soo gaarto facindahu masjiduhu wa tahuuruhu agtiisa waxaa ahaaday meeshii uu ku tukan lahaa iyo wuxuu ku tahaaro qaada lahay fa jamiicu biqaaci alardi dhulka meelihiisa dhammaantood masjidun waa masjid yusallii fiiha wuu ku tukanaa min gayri istithnaa ayadoo waxba aan laga soo reebin meel kasta wuu ku tukanaa ilaa maa nasa shaaricu cala almanci minhu inta shaaricu uu soo reebay oo uu yidhi laguma tukan kara maane waqad habata annahyu can isalaati fi lmaqbara meelaha nahyigu ku soo arooray inaan salaada lagu tukan karin waxaa ka mid ah qubuurta dhexdeeda walxamaam iyo walxamaam miimku waa shidan yahay walxamaam iyo meesha musqusha ah waagii hore laakiin waa waa lagu qabaysan jiray keliya meel lagu saxaroodo lagu kaadiya ma ahayn xamaamku ee wuxuu ahaa meel qofku waxoogaa isku soo kululeeya biyo kulayl iyo waxsaasa ah ooli jiray dhul qaboobahay ku noolaayeen xamaamku qofku intuu galo biyahaas kulayl xoogaa isku soo shushubo ayuu kasoo bixi jiray almuhim alxamaam waa meesha musqusha ah ayadana salaad laguma tukan karo iyo wa acطaani libil meelaha geelu uu fadhiisto wa kadalika waxaa la mid a ah almowdicu lmaqsuub meeshii dadka laga boobay dhul dad laga boobay asna salaad laguma tukan karo iyo wanajas iyo meel nijaaso ah liishtiraati طahaara maxaa yeelay طahaaradu waxay shardi u tahay libadani اlmusalli wa thawbihi wa buqcatihi طahaarada waxaa loo shardiyaa si ay salaad u ansaxdo qofka jirkiisa inuu daahir yahay maradiisa uu ku tukana inay daahir tahay meesha uu ku tukanaan inuu daahir yahay wakadalika waxaa la mida man cadima almaaa qofkii biyo waaya aw darahu isticmaaluhu ama ma weyna isticmaalkiisa iyo adeegsiga biyaha ayaa dhibaato u geysanaa falahu lcuduulu qofkaas waxaa u bannaan inuu ka leexdo biyihii ila tayamumi oo u leexdo booraysiga bijamiici maa tasaacada calaa wajhi اlardi wuxuu ku booraysanaana waa wax kasta oo dhulka ka sarreeya falahu qofkaas waxaa u furan alcuduulu inuu leexdo ila tayamumi uu leexdo inuu ku booraysto bijamiici maa tasaacada wax kasta oo ka ka sarreeya calaa wajhi اlardi dhulka korkiisa sawaaءun waxaa isla mid uu leeyahay aturaabu carada aladii lahu gubaar oo boor leh ow gayruhu ama aan boor lahayn sawaaءun waxaa isla mida dhe aturaab aladii lahu gubaar carada boor kale ow gayruhu ama caradii wixii aan ka soo haray waa isla miduu leeyahay kamaa huwa sariixu hada alxadiid sida xadiiskani u caddeeyey maca qowlihi tacaala waxaa kaloo taageera qowlka allah uu yidhi fatayamamuu saciidan طayiban allah wuxuu yidhi uqasda oo aada saciidan طayiban saciid oo daahir ah famsaxuu biwujuuhikum aydiikum minhu wejiyadiina iyo gacmihiinana ku masaxa saciidkaas فإن saciida saciidka كل maa tasaacada calaa وجه الأرض dhulka korkiisa wax kasta oo saaran waaye min jamiici ajzaa'iha waxay doontaa noqoto wayadullu waxaa kaloo xadiisku uu tusinaya calaa ana atayamuma cala alwajhi walyadayn calaa ana atayamuma tayamumka cala alwajhi oo la tayamumo oo wejigii labada gacmood laga tayamumo yanuubu manaaba tahaarati ilmaa tahaarada biyaha booskooda tayamumkaas inuu geli karo xadiiskaa tusinaa uu leeyahay wa yufcalu bihi tayamumkaasna waxaa lagu samaynaa min asalaati waatawaafi wa masi lmusxaf iyo wagayri dalika maa yufcalu bitahaarati ilmaa biyaha tahaaradooda wixii lagu sameeyo ayaa lagu samaynaa tahaarada tayamumka biyaha dahaaradooda waxaa lagu sameeyo oo ay ka mid tahay in lagu tukado in kacbada lagu dawaafo musxafka in lagu taabto iyo wixii soo raaca intaas oo dhan tahaarada biyaha soo laguma sameeyo tayamumkuna lagu sameynaa uu leeyahay washaaricu shaaricana anaaba turaaba turaabta ama carada wuxuu naa'ib uga dhigay manaab almaa biyaha booskooda ayuu geliyey cinda tacaduri isticmaalihi markii isticmaalka biyaha suuragal ay noqo weydo fayadullu dalika arrinkaas wuxuu tusinaa calaa annahu idaa tatahara bituraab hadduu ku tahaaro qaato carrada walam yantaqid wuduu'uhu oo weysadiisuna aysan burin yacni tahaaradiisu aysan burinuu ka wadaa walam yantaqid wuduu'uhu wuxuu la jeedaa walam tantaqid tahaaratuhu tahaaradiisu aysan burin lam yabtul tayamumuhu tayamumkiisu buri maayo bikhuruuji lwaqti waqtiga hadduu baxo ilan madaahibta qeyb ka mid ah waxay qabaan qofka haddii tahaarada tayamumka uu salaada ku tukado salaada kalena inuusan ku tukan karin marka wuxuu leeyahay hadduu tan ku tukado tan kalena waa ku tukan karaa uu leeyahay lam yabtul ma buraayo tayamumuhu bikhuruuji lwaqti waqtiga bixidiisa walaa bidukhuuli soo gelidiisa wa annahu idaa nawa tayamuma hadduu u niyeyso tayamumka linafli nafli istabaaxa bihi wuxuu ku banaysan karaa alfarda ka tahaarati ilmaa sida biyaha tahaaradooda qofaa wuxuu u weysiistay oo uu biyaha ugu weysiistay inuu salaad sunnaa ah ku tukado salaaddii sunnada ahayd markuu ku tukaday salaaddii waajibka ahayd oo faradka ahayd a soo gashay soo kuma tukan karo waa ku tukan karaa tayamumku waa saasoo oo kale u leeyahay haddii waxa uu u tayamumay oo uu u niyeystay ay tahay salaad sunno ah inuu tayamumkan ku tukado faradkii waktigeedii haddii la gaarana waa ku tukan karaa uu leeyahay wa anna xukmahu tayamumka wa anna xukmahu eh, turaabka xukunkiisa dheh xukmu lmaa biyaha xukunkooday leeyihiin fii kulli alaxkaami fii xaalati tacadur axkaamta biyuhu ay leeyihiin ayuu turaabku qaadanaa uu leeyahay laakiin waa goorma haddii biyaha isticmaalkoodu mutacadir uu noqdo athaalida qowluhu wa uxilat liya alghanaa'im walam taxila liaxadin qabli wadalika likaraamatihi waa nabiga karaamadiisa calaa rabbihi rabbigiisa agtiisa kariim uu ka yahay <clears throat> waa nabiga qiimaha iyo qaayaha allah agtiisa uu ka leeyahay wa karaamati ummatihi iyo ummadiisa karaamada allah agtiisa ay ka leedahay wa fadlihim wa kamaali ikhlaasihim iyo ummaddan ikhlaaskeeda kaamilnimadiisa fa axallahaa lahum fa axallahaa allah wuu xalaaleeyey qanaa'imtii laha ummaddan uu xalaaleeyey walam yanqus min ajri jihaadihim shay-a ajirkii jihaadkoodina ilaahay waxba kama dhimin wa biha lihaadihi اlummati qanaa'imtii ummaddan waxaa uga soo xasilay min sicati اlarzaaq arsaaqda loo waasiciyo wa kahrati اlkhayraat walisticaana calaa umuuri dunyaa calaa umuuri اddiini waddunyaa iyo arrimaha diinka iyo arrimaha dunyada inay u kaashadaan maa laa yumkinu cadduhu wax aysan suuragal ahayn in la tiriyo ayaa uga soo xasilay uu leeyahay wa xasala biha bilghanaa'im waxaa xasilay lihaadihi اlummati ummaddan waxaa uga xasilay maa laa yumkinu cadduhu wax aan la tiri karin oo maxay yihiin min sicati اlarzaaq wa kahrati اlkhayraat wاlisticaana calaa umuuri اdunya waاddiin walihaada sidaa daraaddeed qaala salى اllahu عalayhi wعalaa aalihi wasalam nebigu wuxuu yidhi wa jucila risqii arsaaqdayda waxaa la geliyey taxta dilli rumxi warankayga hooskiisa meel ka hooseyda amaa man qablana min alumami ummadihii naga horreeyey miya fa ina jihaadahum qaliil jihaadkoodu waa yaraa binisbati lihadihi lumma marka ummaddan loo fiiriyo wahum duuna haadihi اlummati biquwati اliimaan ummadahaas naga horreeyey ummaddan kuma gaaraan iimaanka xoogga leh oo ummaddaana xagga iimaanka ka qawisan kuwii naga horreeyey iyo fa min raxmatihi bihim naxariista allah ummadahaas hore uu naxariisanayey annahu manacahu min alghanaa'im wuxuu ka xaaraantinimeeyey khanaa'imta lianlaa yukhila biikhlaasihim wallahu aclam haddii loo banneeyo ikhlaaskooda ayuu wax u dhimi lahaa marka naxariis loo naxariisana ayaa looga xaaraantinimeeyey uu leeyahay araabica mid afraad qowluhu wa ucطitu shafaaca wahiya shafaacatu lcudmaa waa shafaacadii weyneed alatii yactadiru canhaa shafaacadaasoo ay ka cudur daaranayaan kibaaru rusuli rususha kuwoodii waaweynaa wayantadibu lahaa waxaana u soo istaagaa khaatimuhum nebigii ugu dambeeyey oo muxameda ah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam fayashfacuhu allahu fi lkhalqi allaah shafaacadiisa iyo ergadiisa makhluuqa uu ergena ilaahay waa ka aqbalaa fayushaficuhu allahu fi lkhalqi dheh allah shafaacadiisa makhluuqa uu ka ergeyna oo u shafeeca ilahay waa ka aqbalaa wayaxsulu lahu lmaqaamu lmaxmuud nabiga waxaa u xasilaa maqaamkii maxmuudka ahaa aladii yaxmaduhu fiihi lawaluuna walaakhiruun oo ummadihii hore iyo kuwa dambaba nabiga sala allahu alay salam ay ku mahadin doonaan wa ahlu samaawaati waalardi wa tanaalu ummatuhu ummadiisa min haadihi shafaaca shafaacadan waxay ka gaari doontaa alxada alawfar qeybta ugu weyn ayay ka heli doontaa iyo wanasiiba alakmal iyo nasiibka ugu dhammaystirnaanta badan wayashfacu lahum shafaacatan khaasa shafaacadaas caamka ah markii ay ka helaan qeybta ugu weyn haddana nebigu shafaaca khaas ayuu ummaddiisa u shafeeci doonaa fa yushaficuhu allahu tacaala ilaahayna shafaacadiisa waa ka aqbalaa waqad qaala sala allahu calayhi wacalaa alih wasalam nabigu wuxuu yidhi likulli nabiyin dacwatun qad tacajalahaa nebi kasta waxaa u sugnaaday oo ilaahay uu siiyey baryo baryadaasoo aan la radinayn oo laga aqbalaa nebi kasta marka waa la siiyey waxaa la yidhi baryaa leedahay baryadaas waa laga aqbalaa laakiin wuxuu yihi ummadihii hore waa horumarsadeen adduunyaday ku horumarsadeen waqad khaba'tu dacwatii aniga baryadaydii waan qarsaday shafaacatan liummatii ummaddeeda shafeecid aan u shafiica darteed ayaan u qarsaday oo waa u dib dhigtay uu leeyahay fa hiya naa'ilatun in shaa allah shafaacadaas waxay gaari doontaa haddii ilaah yidhaahdo man maata qofkii dhinta laa yushriku billaahi shay-an oo ilaahay waxba aan la wadaajinin qof kasta oo ahlu tawxiid ah oo ilaahay cibaadadiisa cid kale aan wax ka siinaynin wuxuu leeyahay shafaacadaas aan dib dhigtay oo ilaahayna uu i ballan qaaday inuu ga aqbali doono waa u dibdhigtay dibdhigtayuu leey waana gaari doontaa wa qaala nebigu wuxu uhi ascadu nnaasi bishafaacatii shafaacadayda dadka ugu liibaani og oo heli doona man qaala waa qofka yidhahda laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi isagoo qalbigiisay ka soo go-day alkhaamisa qowluhu wa kaana nabiyu ay jinsu lambiyaa wa kaana nabiyu kama wado hal nebi ee wuxuu ka wadaa ashani o ashii jinsiyada ayadoo nebi kasta uu ka wadaa jinsu lambiyaa yubcaثu ilىa qowmi khaasa wa buciثu ilى الnaasi caama wadalika likamaali shariicatihi maxaa yeele shariicadiisa ayaa kaamil ah wa cumuumiha wa sicatiha waana caam waana ballaaran tahay waishtimaaliha calى salaaxi اlmuطlaq waxay wadataa salaax iyo hagaajin dadka la hagaajiyo oo muطlaq ah meelna aan ku xirnayn wa annaha saalixaة likuli zamaanin wa makaan zaman kasta iyo meel kastana waa u suubataa in shareecadaas lagu dhaqmo walaa yatimu salaaxu biha dadkuna salaaxoodu ma ansaxaayo ma dhacaayo ma helayaan shareecada la-aanteed waqad waqad asasat lilbashari usuula cadiima nabiga shareecadiisa waqad asasat nabiga shareecadiisu waxay aasaastay lilbashari waxay u aasaastay usuulan cadiima mata ctabaruuha marka ay fiiriyaan salaxat lahum dunyaahum adduunyadoodu waa u suubane kamaa salaxa lahum diinuhum sida diinkoodubu ugu suubaday alxadiidu saabic alcishruun can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi awsaanii khaliilii wadaygay wuxuu ii dardaarmay sala allahu calayhi waala slam bihalaatin saddex arrimood siyaami halaaati ayaamin min kulli shahrin bil kasta saddex maalmood inaan ka soomo wa rakcatay duxaa barqada labada ragco oo la tukanaho sunnada ah wa an uutira qabla an anaam iyo watarkayga inta aanan seexan inaan tukado oo aan hormarsado muttafaqun calayh wasiyatuhu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabiga dardaarankiisa wa khitaabuhu hadalkiisa liwaaxidin min ummatihi ummadiisa qof ka mid ah uu la hadlo oo uu sidaas sameey ama saasa yeel inuu yihahdo ama uu la dardaarmo khitaabun lilummati kulliha ummadda oo dhan hadalkaas waa ku dhacaa haddii marka nebigu abuu hureyre uu u dardaarmay saddexdaas shay dardaarankaas ummadda oo dhan waa ku socdaa maa lam yadulla daliilun haddii daliil uusan tusinin cala alkhusuusiyati inuu nabigu qofkaas u dardaarmaayey ama uu la hadlaayay si gaar ah uu hadalkaas ugu wado oo ummadda inteeda kale aysan ku jirin daliil tusinay hadduusan jirin waa caam dardaarankiisu iyo khitaabkiisu fa hadihi alwasaaya athalaath min aakadi nawaafili salaati wasiyaam saddexdan dardaaran waxay ka mid yihiin salaadaha sunnooyinka ah iyo soonka sunnada ah kuwa ugu xooga badan amaa siyaamu halaathati ayaamin min kulli shahrin fa inahu warada waxaa soo aroortay annahu yacdilu siyaama asana sanadka soonkiisa inuu u dhigmo oo ula jeedo ninkii sanadkaasoo dhan wada soomaayey waxaan ka liidan qofka bil kasta saddexda maalmood sooma lianna alxasanata maxay alxasanada bicashri amhaaliha wa siyaamu halaathati min kulli shahrin yacdil wuxuu dhigmaa siyaama shahri kulli bisha oo dhan inuu soomaya ka dhigan tahay haddii haddaba xasano kastaahi ay u dhiganto toban xasano hadalkaas macnihiis wuxuu yahay haddii bisha saddex maalmood aad ka soonto waxay ka dhigan tahay adoo soddon maalmood soomay ilaan maalintii toban ay u dhigantaa maalin kasta haddii toban ay u dhiganto saddexdii maalmood oo aad soontay marka soddon maalmood ay u dhigantaa bil kasta marka haddii soddon aad ka soontay macnaheedu wuxuu yahay soddonkii macnaheedu wuxuu yahay inaad sanadkii oo dhan soontay wa siyaamu halaaثati min kuli shahri yacdulu siyaama shahri kula washariicatu mabnaha cala alyusri wasuhuula shareicadu waxay ku dhisan tahay fudayd iyo sahlanaan wa jaanibu lfadli fiiha gaalib weliba shareecada waxay ku badan tahay qofka wax badanoo uusan shaqaysan in la siiyo ilaan cadaaladdu maxay tahay cadaaladdu waxay tahay qofka xasane hadduu sameeyo in hal xasana la siiyo wanaag hadduu sameeyo hal xasana waa cadligii sagaalka kalena waa tafadul min allah waa fadli ilahay ummaddan uu iska siina waaye marka wuxuu leeyahy fadliga ayaa shareecada ku badan wa hada alcamalu camalkan yasiirun waa yar yahay waa sahlan yahay yasiirun waa fuduyo calaa man yasarahu allahu caleyh qofkii ilahay u fududeeyo laa yashuqu cala linsaani insaanka dhib kuma aha walaa yamnacuhu lqiyaamu bishayin min muhimaatihi waxyaabihii howlihiisa ah oo uu qabsan lahaa oo u istaagi lahaana ka hor istaagi maayo wa maca dalika fa fiihi hada alfadlu alcadiim ayadoo saasay tahay haddana fadligan weyn ayaa ku jira lianna alcamala maxay camalka kulamaa kaana adwaca lirabbi mar kasta oo daacada rabbi uu ku badan yahay wa anfaca lilcabdi addoonkana uu u nafci badan yahay kaana afdala waa ka fadli badan mimaa laysa kadalika wixii sidaas aan ahayn waqad habata alxadu calaa taksiisi sittati min shawaal waxaa sugnaaday in la isku booriyo lix maalmood in si gaara loo soomo lixdaas maalmood oo bisha shawaal ka tirsan waa bisha ciidulfidrigu ay ku jirto shawaal lix maalmood oo ka mida soonkeeda si gaar ah ayaa nabigu u sheegay xadiidkii abi ayuub fii saxiixi muslim wa siyaami yowmi carafa maalinta carafa in la soomo wataasic waalcaashir min muxaram bisha muxaram sagaalkeeda iyo tobankeeda tobankeedana waa yowmu cashuura sagaalkeedana waa yowmu taasuca labadoodana in lasla soomo ayaa sunno ah wlitnain waalkhamiis maalin kasta oo isniin ah، maalin kasta oo khamiis ah wa ama salaatu duxaa miya fa inahu qad takaaharat alaxaadiidu saxiixa fii fadliha axaadiista saxiixa ee fadligeeda ka hadle waa iska daba yimid waa batay wاkhtalafa alculamaau fi istixbaabi mudaawamatiha culummadu waxay isku qabteen mustaxab miyaa salaatu duxa in la daa'imo oo qofku maalin kasta uu tukado mase waxaa fiican markuu dhowr maalmood uu joogoba maalin inuu tukado dooda waxa keenaana waxay tahay nabiga sala allahu calayhi wacala aali wasalam salaatu duxa inuu daa'imay lama soo naqlin laakiin inuu maalmaha qaar tukaday waa lasoo naqliyey haddaba ma waxaa fiican qofka inuu daa'imo oo maalin kasta uu tukado mase inuusan daa'imin oo dhowrkii maalmoodba maalin qac uu ka siiyo ow an yaqiba biha alinsaan mase insaanku inuu kala googooyo ayaa fiican qibadu macnaheedu wuxuu yahy inuu maalin tukado maalinna uu iska daayo wasaxiixu buu yidhi annahu tustaxabu lmudaawamatu calayha waxaa fiican in la daa'imo lihaada alxadiid xadiiskaana sheega iyo wa wagayrihi xadiiskan axaadiista aan ahayn ilaa liman lahu caadatu min salaati اleyl laakiin waxaa mudaawamadu ay mustaxab aysan u ahayn qofkii salaatuleylka wirdi ku leh qofka salaatuleylka habeenkii tukada oo habeenkasta kasta salaatuleylka qayb ka mida tukada ama laba ragca ha u ahaadeen ama afar ama lix ama sideed ama intay doonaan ha u ahaadeene qofka noocaasa wuxuu leeyay mudaaw mudaawamada oo salaatuduxa uu daa'imo mustaxab uma laakiin qofkii aan wardigaas aan lahayn inuu salaatu salaatuduxa uu daa'imo ayaa mustaxab uu leeyahay ilaa nabigu abu hureyre waa la dardaarmay oo wuxuu yidhi salaatu duxaa laba ragca oo kamid ah ka tegin fa idaa tarakaha axyaanan hadduu marmar ka tago falaa ba'sa wax dhibaataa a ma laha waqad akbara rasuulu llah sala allahu alayh waala ali wasalam nebigu wuxuu sheegay annahu yusbixu calaa kulli aadamiyin kula yowmin halaaa mia wa situuna sadaqa qof kasta oo bani aadamka ka mid ah subax kasta in laga rabo saddex boqol iyo lixdan sadaqo ayuu nebigu sheegay waa inta xubnaha jirka ibnu aadamku ay yihiin fakullu tasbiixatin sadaqa tasbiix kastoo qofkuu la yimaado waa sadaqo wa kullu taxmiidatin sadaqa alxamdu lilaah waa sadaqo wa kullu takbiiratin sadaqa allahu akbar kasta waa sadaqo wa amru bilmacruufi sadaqa wanaagga oo dadka la faro waa sadaqo wa nahyun cani lmunkar xumaanta oo dadka laga reebo sadaqa wayujziu can dalika laakiin intaasoo dhan waxaa kaa kaafina rakcataani yarkacuhumaa min adduxaa laba ragco oo salaatu duxaa ah hadalkaasoo oo macnihiisu yahay sadaqada saddexda boqol iyo lixdanka ah ee maalin kasta lagaa rabo laba ragco oo duxaa haddaad tukato waa kaa waa kaaga filan tahay sadaqadii baa kaa baxday qaala alculamaau culimmadu waxay dhaheen aqalu salaati duxaa salaatu duxaha waxaa ugu yar ragcataani laba ragco laba ragca ugu yar wa akharuhaa hamaanin waxaana ugu badan ay dhaheen sideed ragco wa waqtuhaa min irtifaaci shamsi salaatu duxaa waqtigeedu wuxuu yahay qoraxdu markay kor u soo kacdo qiida rumxin ay qadra rumxin waran in la eg warankaas oo salkiisa samada iyo dhulka meesha ay iska galaan lagu cabiraa meeshii marka waranka afkiisu uu ku dhammaado qoraxdu markii ay joogto inta markaasay macnaha bilaabaneen saasay ka wadaan ilaa qubayla zawaal ilaa zawaalka in yar ka hor zawaalka in yar ka hor qoraxdu markii cirka bartankiisa ay taagan tahay haddii salaad in la tukado sunnaha nabigu waa reebay sala allahu alay wasalam marka waktigaas wixii ka horeeya iyo waktiga uu soo sheegay inta udhexayda markuu rabuu tukan karaa welibana axaadiistu waxay sheegayaan xoogaa qoraxdu marka ay kulushahay in salaatu salaatuduxuhu ay fiican tahay shanta saac afarta saac waqtiyada noocaas ah wa ama alwitru miya fa inahu sunnatu mu'akada waa sunno mu'akad ah xaha calayhi rasuulu llah rasuulkii ilaahay wuu wuu ku booriyey ummadda wa daawama calayhi nebigu waa daa'imay xadaran wa safaran markuu nebigu joogo gurigiisa iyo markuu musaafir yahay labadaba sunnooyinka nebigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam uu tuka jiray marka uu xaadirka yahay oo gurigiisa uu joogo hadduu safro nabigu waa iska dhaafi jiray marka laga reebo laba sunno sunnooyinka kale oo dhan oo salaada ah, nabigu waa iska dhaafi jiray laakiin laba sunno xataa hadduu musaafir yahay nebigu waa daa'imi jiray waa watarkan iyo labada ragco oo salaatulfajirka ka horeeya intaas waa daa'imi jiray wa aqalu ragca waaxida waxaa ugu yar hal ragco wa in shaaa bihalaath haddaba watarka waxaa ugu yar hal ragco qofkii salaada ceshaha haddii uu tukado hal ragca uu raaciyo watar waa tukaday laakiin ajirka waa isku yareeyey wain sha'a bihalaaث hadduu rabana saddex aw khamsin shan aw sabcin toddobo aw tiscin sagaal aw ixda casharata ragca ama koob iyo toban walahu an yasrudaha bisalaamin waaxid wa an yusalima min kuli ragcatayn haddaba koob iyo tobankaas ama sagaalkaas ama toddobadaas ama shantaas ama saddexdaas haddii uu rabo intuu iswada raaciyo gebi ahaanteeda isagoo aan salaamo naqsan ayuu hal ataxyaad u fadhiisanaa markaasuu ka salaamo naqsanaa waa toddoba ragco ama sagaal ragco oo meesha ugu dambaysa keliya la fadhiisanaa kadibna uu salaamo naqsanaa waxaa kaloo u furan laba ragca markuu tukado inuu salaamo naqsado haddana laba markuu tukado uu salaamo naqsado haddana laba markuu tukado uu salaamo naqsado kadibna hal ragca uu tukado waxaa kaloo u furan laba ragco markuu tukado inuu salaamo naqsado haddana laba markuu tukado inuu salaamo naqsado haddana saddex uu israaciyo hadduu rabana shan uu israacinaa almuhim laba kasta waa salaamo naqso karaa hadduu rabana saddex uu israacinaa wuxuu israacinaa shan toddobo wahaakada wa waqtu lwitri wuxuu yahay min salaati alcishaai alaakhira ceshaha dambe salaada ceshaha ah laga bilaabo ilaa tuluuci alfajri inta laga gaaraa intaasoo dhan wuxuu le watar waa tukan karaa ceshaha marka laga baxo ayuu watarku bilaabanaa salaatuleylka waktigaasuu bilowdaa waalafdalu waxaa fadliga badan wuxuu yihi aakhiru leyli habeenka qeybta dambe liman damica an yaquuma aakhirahu qofkii rajo ka qaba inuu aakhirkiisa soo tooso qofkii raba waktiga ay fadli badan tahay waa waktigaas laakiin waa inuu qofku ku tala jiro inuu soo tooso qofku laakiin hadduu is leeyahay hurdaa kula tegi doontaa waa inuu fiidkiiba iska tukado wailaa aw awalahu haddii ay saas aysan ahayn oo uusan rajo ka inuu soo tooso habeenkii qaybta hore ayuu iska watar tukanaa kamaa fii hada alxadiid sida xadiidkan ku jirta ayuu leeyahay wallahu aclam halkaas ka jooga